بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويفتقر القاسم إلى سبع شرائط ninka wax qaybiya wuxuu u baahan yahay toddoba shard qaasimka waxaa la yidhaahdaa waa ninka qaadigu ama dowladdu ay ugu tala gasho dadka wax ka dhexeeyaan inuu u qaybiyo ayib yacni dad kastoo wax ka dhexeeyaan baa loo diraa marka meel loogu haabuu leeyahay dadku wax u qaybiyaa marka ciddii wax ka dhexayso o dhan ee rab in la kala saaro ayuu u kala qaybiyaa qaasim baa la dhahaa marka ninkaa marka hawshaa loo xilsaarayay qaybiyaha toddoba shardi buu u baahan yahay shardiga koowaad waxa weeye alislaamu islaanimo waalbuluuqu qaangaad waalcaqlu iyo caqli iyo garasho waa in miyirkiisa iyo imaankiisa joogo waalxuriyatu iyo xornimo oo hadduu addoon yahay maya waaldukuuratu iyo labnimo oo dumar maya waalcadaalatu iyo cadaalad oo nin faasiqa hawshaa looma dhiibo waalxisaabu iyo xisaab waa inuu xisaabta yaqaano maxaa yeele hadduusan xisaabta garanaynin marmarka qaarkood waxyaalaha la qaybinayo waxay u baahan doonaan camaliya xisaabiyay u baahan doonaan shaqo xisaab ku salaysan hadduusan xisaabtii garanaynin see wax ku qaybinaya way marka walxisaabu xisaabu xisaabtii ayb shuruuddaa waxaa loogu dhigayaabay leeyihiin ninku markuu wax qaybinayo dadku wax u qaybinayo wilaayuu ku leeyahay bimacnaa nooc mas-uul ah buu ka yahay qaybinta markuu qaybiyana maadaama uu dowladdu hawshan u dirtay qaybintiisu mulsam bay noqonaysaa shay laazim ah oo aan laga bixi karin bay noqonaysaa mar hadday sidaas tahay shuruudan loo dhigay waa shuruudii dadka wilaayaadka xilalka qabanaya loo dhigayay soo ma marka nin xil haya waa shuruudii qaadiga ama dadka xilka qabanayoo kale kuwo ku dhow ayaa isagana loo dhigay saasaa shuruudda loogu dhigaya ayib fain taraadaa hadday raalli isaga noqdaan ashariikaani labadii wax ka dhaxeeyeen biman cid hadday raalli ku wada noqdaan yaqsimu qaybiya baynahumaa dhexdooda wax u qaybiya lam yaftaqir markaa uma baahna ilaa daalika kaas uma baahna ninka qaasimka ahee shuruudaa u baahan waa ninka dowladda ama qaadigu magacaabo xukumkiisuna laasimka yahay laakiin labada ruuxee wax ka dhaheeyaana in loo qaybiyo raba ayagu hadday cid uun iyagu xakam ka dhigtaan oo ay ku wada qancaan ciddaa kala saaraysa iyagu ay wax u dhiibteenan dowladii magacaabin markaasi shuruudahaasi laasim ma aha saas way macnaha ayib lam yaftaqir uma baahna ilaa dalika shuruudaa uma baahna maxaa yeele iyagii baaba ku qancayba saas way macnaha ayib wain kaana hadduu yahay fi lqismati qaybinta dhexdeeda hadduu yahay taqwiimun qiimayn hadday qaybinta dhexdeeda hadday qiimayn gelayso ku jirto lam yuqtasar lagu gaabsan maayo fiihi qaybinta dhexdeeda calaa aqalla wax ka badan yani lam yuqtasar lagu gaabsan maayo dheh fiihi taqwiimka qiimaynta dhexdeeda lagu gaabsan maayo calaa aqalla wax ka yar min inayni laba ruux laba nin wax ka yar laguma gaabsan karin waxaa laga wadaa wixii la qaybinayey yaa qaar ka mida waxay u baahdeen in la qiimeeyo ayib maalan waxaan qaybsamaynin marka la qaybinayo lafihiisuma qaybsami karo waa in la gado marka kadibna lacagtiisa la qaybiyo marka waa la qiimaynaa sicirka suuqa uu ka joogaa lagu qiimaynayaa qiimaha uu noqdo mid baa qaadanaya labadooda meesha kan kalena waxaa loo celinayaa saamigiisiioo lacagaa loo celinaya maalan guri aan qaybsamaynin yay isku leeyihiin gurigii in loo qaybiyana waa la rabaa mana qaybsamayo mid unbaa degi karaa ama yeelan waxaa la samaynayaa marka guriga qiimeyn baa lagu samaynaya qiimayntaa marka la cuskanayo ee qaybinta lagu salayn doono laba nin ka yar ma samayn karaa waa in nin yaqaano suuqa loo diro le soo qiimee waa in haddana ku kale la diro le soo qiimee labadaa qiimayntooda baa lagala baxayaa marka shayga qiimihiisa saas macana weliba waa inay dad ahal khibra a yihiin waa meesha hadda dowladuhu ay u sameeyaan kambaniyada sameeya valuationka sameeya kambaniyada qiimaynta sameeya kambaniya dhan baa loo sameeya hadda oo ikhtisaas ayb wain kaana hadduu yahay fi lqismati qaybinta dhexdeeda taqwiimin hadduu qiimayn gelayso qiimayn hadday waxa la qaybinayo loo baahdo in qaar ka mida la qiimeeyo lam yuqtasar lagu gaabsan maayo fiihi qiimaynta dhexdeeda calaa aqalla wax ka yar min inayni laba wax ka yar lagu gaabsan maayo waa inay laba iyo wax ka badan ama wax ka badan ay qiimeeyaan way macnaha si cadaaladda loogu dadaalo macnaha ayib waidaa goortii dacaa uu u yeedho axadu shariikayni labada wax islala midkood shariikahu kii wax la lahaa hadduu ugu yeedho oo ka codsado ilaa qismati maa laa darara fiih waxaan dhibi ku jirin qaybintiisa inay qaybsadaan hadduu ugu yeedho lazima waxaa ku laasimaya aakhara kii kale ijaabatuhu inuu yeelo tani waxa weeye labadii ruuxay wax ka dhexeeyeen mid ka mid ah codsaday oo wuxuu ka codsaday ninkii wax kala dhexeeyeenee shariigiisa ah yuu ka codsaday inay qaybsadaan wixii ka dhexeeyey qaybintaana wax darar iyo dhib kama soo gaadhayo midna waa wax qaybsamaya marka hadduu yidhahdo warniyow wixii inoo qaybi waa inuu ka ogolaado bimacnaa maxaa laga wadaa ma dhahaysid illaa wa ilaaba waa inaan shirka sii ahaan qayb ma ogoli leanna bini aadamka tasarufkiisa adiga ma qasbi karta wixiisa wuu gadan karaa wuu ku tasarufi karaa si kaluu yeelaya hadduu inoo kala saar ku yidhaahdo kala saaridaana aan darar kaa soo gaadhaynin waa inaad aqbashood yeesho saas way macnaha waidaa dacaa hadduu yeedho axadu shariikayni labadii wax isku darsaday midkood shariikahu kii wax kala dhexeeyeen hadduu ugu yeedho ilaa qismati maa laa darara fiihi wax aan dhibi ku jirin qaybintiisa waxaan qaybintiisu dhib lahaynoo dhib ka soo gaadhaynin kaas in qaybsadaan ka noocaas ilaa qismati maa shay qaybintiisa hadduu ugu yeedho laa darara fiihi ay fii qismatii way qaybintiisa aan wax dhiba ku jirin lazima waxaa ku laasimaya alaakhara kii kale ijaabatuhu inuu yeelo oo codsigaa uu yeelo ayb maxaa yeelay inuu shirkadda kusii jiraa darar markaa ugu jira ayb adigana qaybintii wax darara kaama soo gaadhay aldararu yuzaal marka dararka waa in la zuuliyo laa darara wala diraar wey maanaa markaa dhib kusii jir lama ogola faslun waida kaana maca almuddaci bayinatu samicaha alxaakimu waxakama lahu biha halkan wuxuu ka gudagelayaa garaha sida loo qaado iyo labada ruuxee ishaysta ama laba jihee labada jihee ishaysata mid walba maxaa looga baahan yahay seesi qaadigu jidkee buu u marayaa inuu xukumkan go-aanka gaadho waidaa goortii kaana uu ahaado maca almuddaci labada ruuxee ama labada jihee wax isku haysata kan dhibanaha ah ee dacwada wata wax soo gudbistay waxaa la dhahaa laasim in wax soo gudbiso maaha laakiin muddacigu waa sheegte muddaca calayhina waa lagu sheegte haa labadaas waay marka labadoodii ama ha noqoto laba kambani ama laba nadaam ha noqdeen ama laba ruux ha noqdeen adiga waxay dooni ha noqdeen waidaa goortii kaana uu ahaada maca almuddaci ka wax sheeganaya la jirankiisa hadday ahaato bayinatun caddayn markhaati iyo caddayn hadduu hayo samicaha wuu maqlayaa marka uu dhagaysanayaa alxaakimu garsoorihii wuu dhagaysan caddayntiisa iyo markhaatigiisa wa xakama wuuna u xukminayaa lahu isaga bihaa ya bayinadaas sababteed buu marka ugu xukumaya caddayntaas yuu qaadigu dhagaysanayaa garsooruhu caddayntaa iyo markhaatigaasuuna markaa garta ugu xukumaya isaguu siinaya wain lam takun haddaynan ahaanin lahu ninkii muddacigae wax sheeganayay haddayna u ahaanin bayinatun markhaati iyo caddayn haddaysan u ahaanin wax markhaati iyo caddayn maba hayaba waxna waa sheeganaya falqowlu hadalka markaa la qabanayahay qowlulmuddaca calayh ka wax lagu sheeganaya hadalkiisaa markaa la qabanaya biyamiinihi dhaartiisana lala qabo maca yamiinihi waa dhaartiisaa la raacinaya hadalkiisaana markaa wax lagu xukumaya ayb mar walba labada jaanib ee ishaysata waxaa xoog badan jaanibka wax lagu sheeganayo sababtu maxay tahay inta badan waxa lagu sheeganayaa gacantiisa ku jira waxa laysku haysto yuu isaga gacantiisa ku jira dhankiisaa xoog badan marka leanna asal waxa ah shaygu inuu haysto cidda iskale inuu ag yaallo oo milkigiisa ku jiraa asal ah saas daraaddeed ninka wax lagu sheeganayo xaggiisaa xoog badan maadaama dhankiisu xoog badan yahay isaga dhaar baa ku filan laakiin waxaa ka horraysa ka wax sheeganaya oo jaanibkiisu daciif iyo tabar yar yahay baa waxaa laga rabaa wax xoog badan oo maxay ah <coughs> baniyiini iyo markhaati laga rabaa iyo wixii la mid hadduu bayino waayo kan waxaa ku filan inuu ku dhaarto warkiisii taasaa marka qaadigu xukumay ayib wain fainaka la yani xadiiska nabigaa saa u caddayna sal lla alay wasalam ayib low yucطa annaasu bidacwaahum ladacaa naasun dima'a rijaali waamwaalahum walakina alyamiina cala almuddaca calayh ayb albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar haddii marka ruuxii ninkii wax lagu sheeganayay kii wax sheeganayay markhaati waa caddaynna wuu waa kan wax lagu sheeganayaa la dhaaro wuu dhaaran waaya isagiina waa soo istaagay horma dhaaran kara dhaartu waa laga baqaa mugta dhaartu waa khatar reero dhan oo ladmaabaaba yaa rogmadayba intay been ku dhaarteen marka waa lagu baaba'aa aakhare iyo cadho ilaah iyo cadaab intaaban la gaadhinba adduun inaad ku nabadgashaaba yar haddaad dhaar beena marto oad xuquuq ku goosato marka hadduu dhaartii ka baqoo ku dhiiran waayo gartiina taagan tahay kana iyo markhaati waayo maxaa la samaynaa fa inna kala hadduu ka biiqsado hadduu gadaal uga istaago ka yani waxa weeye dib uga gurto canilyamiini dhaartii hadduu ka istaago oo dhaartii uu ku dhiiran waayo ruddat waa la celinayaa dhaartii cala almuddaci kii wax sheeganaya baa dib loogu celinaya waxaa la leeyahy adigu markhaati somaada waayo saaxiibkaana soo dhaartii kama baqin adaa lagugu soo celiyey dhaaro xaqiina yeelo ayib fayaxlifu markaasuu dhaaran wayastaxiqu wuxuuna mudanayaa wixii laysku sheeganayana saasuu ku mudanaya isagay dhaartii dib ugu soo noqonaysaa mana ayib radyamiin baa la dhahaa radyamiin lanna waxa way sidiisaba xaqu ama dhaa ama waa in caddayn loo helo ama waa in dhaar loo helo labadaa mid waa waidaa tadaacayaa hadday isla sheegtaan shay-an shay oo fii yadi axadihimaa labadooda midkood gacantiisa ku jira falqowlu hadalka wax lagu dhisayo ee qabashada leh qowlu saaxibi lyadi ninka gacanta u saaxiibka ah hadalkiisa weeye biyamiinihi maca yamiinihi dhaartiisa lala qabo shay bay isku qabsadeen wuxuu kuu kala saari rabaa hadda muddaci iyo muddaca calayhi saan lagu kala gartaa labadooda waa ku soo hor fadhiisatay nin walba waxbuu sheeganaya anaa ka hormari anaa ka hormari bay taagan tahay waxaa la rabaa marka inaad kala xadido keebaa muddaci ah keebaa muddaca calayhi ah marka horeba inaad kala saartaaba marka qaarkood kugu adkaanaysa wuxuu ku yidhi marka shay hadday isku haystaan shayga laysku haystana midkood gacantiisa uu ku jiro kaa gacantiisa uu ku jiro waa muddaca calayhi ya midka gacantiisa shayga laysku haystay uusan ku jirinna ya waa muddaci soo maarit saas daraaddeed ninkan xoolahan gacanta hebel ku jirta sheeganayaa la leeyahay markhaati keen kan isaga waxa aan la dhihi waxaa xoojinaya dee xoolihii baa gacantiisa ku jira soo ma asalna xoolo nin lebay gacantiisa ku jira soo saas asalku ma aha saas daraaddeed baan idhi jaanibkaasaa xoog badan waxaa ku filankaasi markuu caddayn waayo inuu dhaarto sidaana warku ku dhammaado waidaa tadaacayaa hadday isla sheegtaan shay-an shay oo fii yadi axadihimaa midkood gacantiisa ku jira falqowlu hadalku hadalkee waa hadalka markaa la qabanayo ee qabashada leh wax lagu dhisayo wey qowlu saaxibi ilyadi ninka gacanta u saaxiibkaa ah hadalkiisa wey hadalka qabashada leh saaxibilyad maxaa laga wadaa saaxibulyadi cala almaal waaye xoolaha markaasi yaa gacanta ku haya saaxibulyad kaas waa biyamiinihi maca yamiinihi dhaartiisa lala qabo dhaaraa laleeya marka lanna sida daahirkae muuqata sida daahirka isagu inuu leeyahay baa muuqata macnaha marka muran buu galay wain kaana hadduu yahay fii aydiihimaa shayga isku haystaan labadooda gacmahooduu ku jiraa ninna gooni uma hayo maxaa la samaynaa marka taxaalafaa waa isla dhaaranayaan wa jucila waa la yeeli shaygii baynahumaa dhexdoodaa la yeeli waa loo qaybinaa si siman shaygii way wada hayaan wayna isku sheeganeen anaa le iyo anaa lena waa leeyihi labadii daraf mid midba kale xoog badna mid kasta waa muddaci waana muddaca calayh soo ma markaasoo kale maxaad samayn marka caddaynna lama hayo daraf xoog badanoo hadda xoolihii gacanta ku hayana ma jiro labadiiba way isla hayaan yaa maxaad samayn marka waxaad leedahay wada dhaarta a aduguna dhaaro aduguna dhaaro markay isla dhaartaanna nisnis baad ugu kala goyni kala qaata wabilahi towfiiq saas weeyaan wa jucila waa la yeelayaa baynahumaa dhexdoodaa la yeelayaa ayib maxay ku dhaaranayaan mid walba wuxuu ku dhaaranayaa in xoolahan uusan hebel lahayn waxaan ku dhaaran inuusan xoolahan hebel lahayn kana wuxuu ku dhaaran inuusan xoolahan hebel wax ku lahayn markay saa u dhaartaan khalaas ayib sababtu maxay tahay waa waxaa la yidhaahdaa tacaarud alxujaj baa la yidhahda tacaaradat alxujaju fatasaaqatat warkii xujadii la keensaday way iska hor timid way isla dhacday marka ayib gacanta gacantaa loo noqonaya marka ayb waman xalafa ruuxii dhaarta calaa ficli nafsihi ku dhaaranaya way calaa ficli nafsihi naftiisa falkeeda ku dhaaranaya xalafa wuu dhaaran marka cala albatti go'naan korkeed walqaci iyo go'naan waa isku mid batiga iyo qacigu waa isku macno muxuu ka wadaa markaad dhaaranaysa si go'an buu macnaha u dhaaranaya yaani wuxuu ka wadaa shaygan aad ku dhaaranayso baa marna wuxuu yahay ruux kale falkii baad ku dhaaranaysa marna waxaad ku dhaaranaysaa adiga falkaagii waxaad adigu samaysay baad ku dhaaranaysa markaad waxaad adigu samaysay lagugu dhaarinayo waxaad u dhaaranaysaa si go'an oo ah ma samaynin waan sameeyey wallaahi billaahi tallaahi inaan sameeyey wallaahi billaahi tallaahi inaanan samaynin soo ma go'ona haa lagaa yeeli maayo inaad tidhaahdo wallaahi billaahi tallaahi inaan sameeyey ma ogi a ama ma xusuusto soo ma waxaa dhaar lama yidhaah waxaan haddaadan xusuusaninoodan ogaynba ma xusuusta iyo ma ogi lagaama rabe waxaad tidhaahdaa waan sameeyey ma samaynin si go-an waa ficilkaagi ficilkaagila waad is og tahay soo ma taas waa middaas waa waman xalafa calaa ficli nafsihi naftiisa falkeeda waxay samaysay ama ka tagtay ruuxii ku dhaaranaya xalafa wuu dhaaranaya cala albatti waalqaci go'naan korkeed wuu goynayaayo lagama rabo labaclabac ma soconayso marka waman facala xalafa ruuxii dhaarta calaa ficli hayrihi ya ruux kale falkiisa korkeeduu ku dhaaranaya fal ruux kale sameeyey ayuu ku dhaaranaya ayib fain kaana hadduu yahay ihbaatan falka uu ku dhaaranaya hadduu sugid yahay wax uu sugayo hadduu yahay xalafa wuu dhaaranaya cala albatti iyo waalqaci iyadana waa goynaya arrinta si go-an buu u dhaaranaya ayib maxaa yeelay shayga aad sugayso ee ruux kale falkii ah markaad sugayso yacni waa waxaad ogaatay oo daalacatay waay ruux kale falkii inaad daalacatay unbaadna ugu dhaaran kartaa ood og tahay macnaha waana la ogaanka markaa waana la ogaan karaa ayb wa in kaana hadduu yahay waxa uu ku dhaaranaya nafyan diida hadduu yahay xalafa wuu dhaaranayaa markaa calaa nafyi alcilmi ogaansho ayuu markaasi diidadiisa ku dhaaranaya yacni wuxuu ka wadaa marna waxaad ku dhaaranaysaa ruuxani shaygan wuu sameeyey marna waxaad ku dhaaranaysaa ma uusan samaynin midda hore waxaa la yidhahdaa ihbaat waad sugaysaa wuu sameeyey midda dambena waxaa la yidhahdaa nefyi waa diido ma uusan samaynin waxa aad ku dhaaranaysaa hadday sugid tahay iyo ihbaat tahay waa inaad goyso markaana dabcan waad og tahay waad daalacatay markuu samaynayay baad arkaysay yaa war muxuu ahaay waad hubtaa marka waa inaad goyso laakiin hadday tahay waxaad ku dhaaranayso ruuxa falkiisii inaad anfinayso ya oo ma samaynin ay tahay markaa ma samaynin inuu sameeyey in kale ma hubi karaysa soo ma maxaa yeelay kan markuu samaynayo waad daalacan karti laakiin ruuxani inuusan samaynin adigama weligaabaad la joogtay ya ma uusan samaynin oo gadaashaa inuu sameeye sooma dhici karto hortaa inuu sameeye sooma dhici karto seed ku dhihi kartaa mauusan samaynin ma suroobi karto mar hadday sidaas tahay maxaa dhihi uun ma ogi inuu sameeyey yaa inta aad diidi karto waxa weeye ogaanshahaagaad anfin kartaa oon ogaanshahaga aad og tahay falkiisa inuusan samaynin intaa unbaad ku dhaaran wallaahi inaanan ogayn inuu sameeyey ya inaanan ogeyn inuu sameeyey ogaanshahaaga waad ku dhaaran kartaa waadna og tahay yaqiin laakiin wixii intaa ka baxsanoo falkan inuu sameeyey in kalea taasi waa wax kaa qarsoomi kara mar hadduu kaa qarsoomi karo ha ku dhaaran wabaa kaa qarsoomi kara saasw manaa hadday nfyi tahay wain kaana nafyan hadduu yahay xalafa wuu dhaaranayaa canaa nafyi lcilmi ogaanshihiisa shayga uu og yahay anfintiisa iyo ogaanshaha diidadiisa iyo meelkasaaridiisa ayuu markaa ku dhaaranaya ayb oo markaa ma jaminayo ma jaminayo ma ogi umbuu dhihi inaanan ogayn baan ku dhaaran laakiin ma goyn karayo markaa faslun wa tuqbalu waa la aqbalayaa alshahaadatu markhaati furkii ya ah, walaa tuqbalu dheh walaa tuqbalu lama aqbalayo alshahaadatu markhaati furka ilaa minman cid mooyaane ijtamacad ay ku kulantay fiihi dhexdiisa khamsu khisaalin shan arrimood ay ku kulantay yaa markhaati gala waay meeshan yaa markhaati geli kara waay oo markhaati furi kara shuruudda looga baahan yahay ruuxa markhaatiga furaya waa shan alislaamu islaamnimo waalbuluuqu qaangaadh waalcaqlu iyo garaad iyo garashu waalxuriyatu iyo xornimo waalcadaalatu iyo cadaalad intaa ruuxa laga helay baa markhaati gala ayib wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum ilaa waashhiduu daway cadli minkum soomayn miman tardawna min ashuhadaa ruuxa markhaatiga gelaya waa inuu ruux diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo ammaanadiisa raalli lagu yahay oo lagu qanacsan yahy waa inuu yahy laakiin hadduusan ahayn maya ayib cadaaladda marka maxaa lahaa inta kale garannay islaamnimada garannay oo qaangaarhka garannay oo caqligiiyo garaadka garannay oo xorriyadda garannay laakiin cadaaladdu maxay tahay maxaa lagu gartaa cadaaladda wuxuu yidhi walilcadaalati cadaaladda waxaa u sugnaaday hamsu sharaa'ida shan shardi ruuxu markuu caadil weeye laleeyaho markhaati geli karo waa in sharti shan shardi laga helo shardiga koowaad waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay mujtaniban mid ka fog lilkabaa'iri dembiyada waaweyn waa inuu ka fog yahay hadduu dembiyada waaweyn qasto waa faasiq ayb hayra musirin waa inuu yahay mid aan daa'imaynin cala alqaliili inta yar oo min asaqaa'iri dembiyada yaryar ka mida dembi yarna waa inuusan daa'imaynin oo joogtaynaynin yani dunuubta yararkaa wuu ku dhacaa xagguu ku dhacaa haddana wuu ku dhacaa haddana wuu ku dhacaa laakiin mid weligiiba uu daba socdo uusan daynin hadduu jiro ya oo uu caadaystay dembigu haba yaraadee cadaaladda wuu ka saaraya saas wey maanaha leanna waxay yidhahdaan dunuubta yaryarkaa maca alisraar markuu ruuxu daa'imo caadaysto kabiiray isu beddeshaa ayib leanna waxaa dhammaanaya ruuxa waxaa ka dhammaanaya mar walba uu dembiga caadaysto siriigtaa dhammaanaysa xanafta uu ruuxu dembiga ka waxoogaa qalbigiisu diidayo marka hore way dhammaani marka dambe si caadiya noloshiisu ka mid noqona ayb saliima sariirati waa inuu yahay mid laabtiisu fayowdahay sariiradu waa waxa u qarsoon qalbigiisa waa inuu fayow yahay ayb oo laba macnoba noqon karta saliima sariira dadkan uu ku markhaati kacayo waa inuusan wax u qabin waa kaan soo marnay sooma cadaawad iyo xiqdi inayna ka dhexayn ama meehe ruux qalbigiisu fayow yahayoo gaalnimo iyo nifaaq iyo balaayo ka fayow yahay ayib saliima sariira ma'muunan uu yahay mid la aaminay cinda alqadabi cadhada agteeda ruux markuu cadhoodo aan isku dhex yaacin ama aan xadgudbin ama aan eexanin waa inuu yahay waa in aamin laga yahay markuu cadhoodo ilan qaadiga marmarka qaarkood iyo muxuu ahay waxaan u eh, caadilka marmarka qaarkood baa laga xanaajin oo wuxuu dhibsadu arkay haddii markaad xanaaqto muxuu ahaay ragsiska celin aad gasho markaa maya muxaafidan waa inuu yahay mid ilaalinaya haddana calaa muru'ati milihi isaga oo kale ragga isaga la midka ah anshaxooda waa inuu ilaaliyo waxaa jira waxa la yidhahda anshax muru'adu waa nooc anshax anshaxa waxaa la yidhaahdaa waa wax dhaqanka iyo curfiga meeshaa ka jira adigoo kale aan mujtamacu u ogolayn ya waxyaabaha noocaasoo kale ah ma aha yacani marka shareecada la fiiriyo nas weyn oo hadda diiday ma jiro laakiin dhaqanka ayaa waxaa jira waxyaale anshaxa oo dadka qaar ay dhici karto in hadduu sameeyo aan dhib loo arkin qaar hadduu sameeyana loo arkayo inuu yahay xoogaa ruux darajadiisi iyo mansibkiisa hoos uga soo dhacay saas way macanaa dadku waa kala yihiin soo ma yacani ciyaal suuqa dhallinyarada suuqa waxaan lagula yaabin baa jira soo ma laakiin nin waxoogaa sharaf lahoo magac lahoo wixii hadduu sameeyo waa lala yaabi maxaa yeelay meeshii laga filayey maaha waxaa jira caamada hadday samayso caadiyun lala yaabayn laakiin ninkii culimaha haddii lagu arko lala yaabi soo ma marka muru'atu milihi way isagoo kale hadduu culimo yahay dadka isaga la midka anshaxooda waa inuu ilaaliyo hadduu taajir yahay tujaarta anshaxooda waa inuu ilaaliyo hadduu madax yahay madaxda anshaxeeda waa inuu ilaaliyo ya hadduu iska rajulu shaaric yahay oo meelaha kuwaa isagana kuwaa la qayra soo ma kuwaa la qayrka anshaxooda waa inuu ilaaliyo soo maarad sidaas weya hadduu ilaalin waayo ninkii meeshii laga filay intuu ka soo dhacaba uu meelo hoose iska qasqasto markaasi wax way caadil maaha bay leeyihi marka waa inuu anshax mujtamaca iyo curfiga dhexdiisa inuu ilaaliyo way macna ayib faslun walxuquuqu darbaan xuquuqdu waa laba nooc halka wuxuu ka gudagelayaa markhaatiyadii buu gudagelayaa markhaatiyadaa tafaasiil badan leh waxayna ku xidhan tahay waxaa laga markhaati furayo ama markhaatigu uu furayo ee xuquuqda abaa kala bedelaan doonta laba nooc way xuquuqdu marka waalxuquuqu xuquuqu darbani waa laba nooc xaqullaahi way qaybta hore tacaala ku xaq ilaahay leeyahay xaqullaahi oo maxdi ah waa xaq alle aadama iyo makhluuq shaqo kuma leh wa xaqu laadamiyi ka labaadna waa xaq bini aadam oo yani wax weeye yani xaq aadami ah faama xuquuqu laadamiyiina xuquuqda bini aadamka faalaatu adrubin iyaduna waa saddex nooc xaqa ilaha isaga waa iska cad yahay laakiin xuquuqda aadamuhu waa saddex nooc darbun nooc laa yuqbalu la aqbali maayo fiihi dhexdiis ilaa shaahidaani laba markhaati dakaraani oo weliba lab mooye nooc xuquuqda ka mida aadamaha laba nin oo rag ah markhaatigooda mooye wax ka yar lamaba qabtaba soo ma hal nin markhaatiga ma furi karo hal nin iyo laba dumara ma furi karaan dumar ma soo geli karaan laba nin oo rag ah basa iyo wixii ka badan baa furi kara kee weeye wa huwa kaasina maa laa yuqsadu waa waxaan looga qastin minhu xaggiisa almaalu xoolo aan looga qastin oo wayatalicu haddana ay taalacdaan calayhi korkiisa alrijaalu raggu ay taalacdaan xoolo loogama qasto xoolo ma galaan meesha haddana waxaa u badan raggu inay daalacdaan oo arkaan oo ka warhayaan baa u badan waxyaalaha jira waxaa jira waxna raggaa u badan inay arkaan oo ka warhayaan waxna dumarkaa u badan oo uga xogogaalsan ragga soo ma hawle waxaa jira dumarku ay ragga uga xogogaalsan yihiin oo markhaatigooda la qabani ninka markhaatigiisana aan la qabanin baa jira soo ma marka saasay ku wada wayatalic calayhi rijaal waxyaalaha raggu daalacdaanee og yihiinee ka warhayaanee xogteeda hayaanna waa inay tahay ayib labadaas shaygo miaal waxaa noqon kara sida guurkoo kale ya marka guurka la samaynayo laba markhaati baa loo baahanya soo ma labada markhaatina haddana waa inay rag yihiin waxaa ka mid a maalan furitaankao kale furitaanka in loo sameeyo markhaati waa sunno laakiin yaa markhaatiga geli kara laba nin waa inay galaan ayib dardaarankaoo kale sidoo kaleeto laba nin waa inay galaan marka xuquuqda noocaasoo kale ah laba nin ka yar ma geli karaan markhaati ahaan lana qaban maayo koow ayb wa darbu nooca labaadna wa darbu noocna yuqbalu waxaa la aqbalayaa fiihi dhexdiisa shaahidaani laba nin oo markhaati ah aw amase rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumar ah aw amase shaahidun hal markhaatiya iyo wayamiinu lmuddaci sheegtaha dhaartiisa ayib wa huwa kaasina maa kaana wixii uu ahaaday weye alqasdu minhu qasadka isaga laga leeyahay almaalu xoolo yahay wey maa kaana alqasdu minhu lmaala wixii qasadka danta isaga laga leeyahay xoolo uu yahay waay ayib nooca labaad waxaa markhaatigiisa furi karo oo la qabanayaa laba nin dabcan iyo wixii ka badan ama laba nin waxaan u jeedaa nin iyo laba dumar ah oo ninkii labaad booskiisa laba dumara ah buuxin kara ama ma ahe hal ninoo markhaati ah iyo dhaartii sheegtaha oo lagu kabay ah, ninkii wax sheeganaya maalan hal markhaati buu soo helay markhaati labaad lama hayo maxaad samayni markaa waxaad samayni isagaa daaradhi ya sababtu maxay tahay lanna markhaatigiisii baa kala dhiman maadaama uu kala dhiban yahay dhaar ku buuxi baa la dhihi marka dhaartiisaa lagu xoojinaya saasaa loogu xukumaya xadiiska nabiga kutusaya sal alay wasalam rasuulku qadaa biyamiinin wa shaahid kan wax sheeganaya dhaartiisa iyo hal markhaati buu nabigu ku xukumay salawaatu rabbi waslamu caleyh ka noocaasoo kalees intaasi ay markhaatigeeda furi karaanee la qabanayana waa wixii xoolo looga qasto waa cuquudda heshiisyada ee mucaamalaadka dhaqaalaha ku saabsanee bini aadamka dhex maraya waay ayib sida maalan wax kala iibsiga maalan wax kala kiraysiga rahanta iyo cudhaadha la dhigayo ee damaanada soo maarat daynta kala qaadashadeeda kulliisoo dhaqaalo kuma saabsana wixii dhaqaalo ku saabsantaa iyadaaba ayib waa tan eeaayat lmudaayana aayadda qur-aanka ugu dheer suuratulbaqara aakhirkeeda ku timi masaladay ka hadlayso wa wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataan ah, saas way maana ayb wa darbu noocna waa noocii saddexaadee yuqbal waxaa la aqbalayaa fiihi dhexdiisa rajulaani laba nin baa la aqbali aw amase rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumara ow amase arbacu niswatin ama afar dumaraa la aqbali oo ragba ku jirinba wa huwa noocaasi waxa weeye maa laa yaalicu waxaynan daalacanin calayhi korkiisa alrijaalu raggu ayna daalacanin waa waxaynan raggu arki karinba xogtiisana inay helaan baa ayna fududayn maba daalacan karaan waa adagta dumar baa hawshaasi xogteeda hayawa waxaa miaalu ah maalan cuyuubta dumarkaoo kale somaynaan soo marin kitaabu nikax markaan soo marayn ceebaa jira ninka haddii laga helo ya guurkii saamaynaya ceebo dumarka haddii laga helo guurkii saamaynaya ayib ceebta ragga la garaya laakiin ceebta dumarka hadday markhaati u baahato yaa markhaatigeeda furi kara dumar baa furi kara soo ma leanna meeshaasi meel rag daalacan kara maaha waxaa ka mida maalan xagga dhalmada ya ilmahani wuxuu dhashay isagoo nool waana sawdeeyo markaan uu dhashay wuu qayliyey yaa markhaatigaa furi kara ya umuliso soo ma nin bannaanadaa taagtaagan codkaan maqlahay socon mayso umulisaa furi laanna iyadaa meesha goobjoogahay nuugmadaa ka mid ah hadday tidhaahdo naaskaygii buu nuugayoo ilmahani wuu inuugay iyadaa daalacan hawl rag ogaan karaan maaha ya iyagaa u badan waa la qabanaa markhaatigeeda ah, waa kii wakhtigii nabiga dhacday soo maa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib islaam u timid nin cuqbamiyu ah saxaabadahoo intuu reerkiisii la aqalgalay ay wada joogaan unbaa islaani u timid duqa markaasa waxay tidhi labadiinnaba anaa idin nuujiyey bay tihi walaalaabaad tihiin cajab war xaggeena looga soo diray waa yaabay ninkii waa soo ordoo nebigu u yimi sal alay slam markaasuu rasuulka ilaahay islaan aanaan garanayn baa waxay leedahay waan idin wada nuujiyey walaalaa tihiin nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam haddiiba warkaasi soo baxay seed ula joogtaa buu yidhi haddiiba la yidhiba see bay xaas weli kugu sii tahay ka dhaqaaji baa laydhi marka soo ma aragti maxaa la qabtay hal dumar oo sheegtay inay dadka nuujisay baa markhaatigeedii la qabtay leanna waa hawlahoodii waay soo ma aragti meelaha raggaa daciif ku ah meelana raggaa ku xoog badan sidaas hawsha waa la kale leeyahay wa wa amaa xuquuqullahi ilaahay xuquuqdiisa taa waa xuquuqdii aadamiga waay soo ma saddexaasay u kala baxda wa amaa xuquuqullahi alla xuquuqdiisa tacaala ku rahaye falaa yuqbalu la aqbali maayo fiiha dhexeeda annisaau dumarka la aqbali maayo ayb shubha ku jirtay leeyihi marka ixtiyaad iyo dadaal baa la qaadanaya xuquuqda alle xuduuddaa soo gelaysa xuquuqda alle waa xuduudda wuu kala qaadi wahiya iyadu xuquuqda alle calaa alaaati adrubin horta dumar markhaatigaa ma galaanoo xuduudda buu ka wadaa xuduuddaas markhaatigeeda ma galaan saddex qaybood bayna u qaybsamay darbu nooc laa yuqbalu la maayo fiihi dhexdiisa aqalu wax ka yar min arbacatin afar nin nooc xuquuqda ilaahay ka mid a afar nin oo markhaatiya wax ka yar la aqbali maayo oo maxay tahay wa huwa isagu azina waa zinada yaa zina markhaati furkeeda afar nin dumar ma ah afar nin unbaa markhaatigeeda la qabanaya afar nin oo weliba sidii ay wax u dhaceen iyo hawshu markay socoto yidhaahda annaga arkayn yaa labadii xubnood oo isku dhex jiraan arkayn way iskor saarnaayeen iyo maro unbaa la wada huwanaa iyo muxuu ahaay mudutuul baa noo muuqatay waxbaa rafanahayay iyo hadar laga yeeli maaha haddaad warkaa la timaado adaa lagu karbaashi soobaad maxay tahay dad baad qadaftay waaya soo ma ha xadulqadfiyaaba lagu marinba saas daraaddeed waxaadan ishaada ku arkin hala shir imaanin afar nin oo warka saa u caddeeya unbaa zinada leanna waa xad adagoo ama waa boqol jeedal ama waa ama waa dhagax ku dil waa la adkeeyey marka saas daraaddeed aad bay u adag tahay afar nin inay soo dul istaagaan labadii ruuxoo hawshaa samaynaya wakhtigii nebiga sal alla alay wasalam xadka zinadu intaan xusuusnahay markhaati kuma dhicin laakiin wuxuu ku dhacay iqraar dadku iyagaa yimid oo qirtay markaasaa la xaday laakiin dad afar ruux soo dul istaageen oo sidaa lagu xaday ma jirin laakiin qiraalkooday ku timi qiraalkaa marka yaa badan kara macna ayib wa darbu nooca labaad yuqbalu waxaa la aqbalayaa fiihi dhexdiisa inaani laba nin baa la aqbalaya wa huwa kaasina maa siwa zina waa wixii zinada ka soo hadhay oo min alxuduudi xuduuddii kale ah wixii zina ka soo hadhay xuduudda shareecadaah laba nin baa la aqbalaya maalan xaddulqadfi oo kale xadda qadafka ya ruuxan inuu ruuxan qadfay sidaas wey wakadalika khamrada cabbitaankeeda wakadalika qisaasta ah, ninkani inuu ninkan kas u dilay ya soo xaddulqisaas kama dhalanayso laba nin baa ka markhaati kaci zinadaa afar loo dhigmayo xuduudda kale o dhan laba nin baa ku filan wa darbu noocna yuqbalu waxaa la aqbalayaa fiihi dhexdiisa waaxidun hal nin baaba la aqbali karaa wa huwa isagu hilaalu ramadaana waa bisha ramadaan dhalashadeeda way ayib yacni bisha ramadaan inay dhalatay hal ruux hadduu markhaati furo markhaatigiisaa la qabanaya waana lagu soomaya cabdillahi bni cumar xadiidkiisaa kutusiyo taraa'a annaasu alhilaal dadkii bishii bay raarraadiyeen oo laystususayoo in la arka laysku dayay markaasaa nebiga u sheegay buu yidhi annii ra'aytuhu inaan arkay baa nebiga u sheegay haddaan cabdullahi bni cumar ah fa saamahu wa amara annaasa bisiyaamihi markaasuu nebigu ku soomay aragtidaydii dadkana waa amray oo waxay yidhi sooma marka cala asaxiix hal ruux oo caadiloo lagu kalsoon yahay hadduu markhaati furo shaaficiyadu nin bay ka dhigeen waxa weeyaan waa lagu soomaya walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadat lacma ninka indhoolkeen indhaha lahayn markhaati furkiisa la aqbali maayo ilaa fii khamsati mawaadica ilaa shan meelood mooyaane shan meelood baa indhoolka markhaati furkiisa la qaban laakiin shantaa waxaan ahayn maya ayib maxay tahay almowtu geerida indhoolkii hadduu yidhahdo hebel inuu dhintay baan markhaati ka ah waa la qaban markhaatigiisa sababtu waxay tahay la'anna dhimashadu markaaba waa la isgaadhsiiyaayoo way faaftaa soo ma marka wuu maqlay warkiibuu maqlay warkii markuu maqlayna saasuu markhaatiga ku furayaa kow waannasabu iyo nasabka nasabku waa abtirka ilmahan inuu hebel dhalay aabbe u yahay kuna abtirsado indhoolkii baa markhaati furay waa la qaban maxaa yeeley nasabkuna wuxuu ka mid yahay abtirku waxa faafoon qarsoomin buu ka mid yahay yaa hebel wiil buu dhalay iyo gabadh buu dhalay islaantii heblahayd waxaasay u dhashay bahebla intaasay u haysaa war qarsoomo maha soo ma iyadana maqalkaas iyo istifaadadaasi faaftay yuu markhaatiga ku furaya waa la qabanaya waa midda labaad ee nasabka waatan soo sheegnayo ilmaha nasabka in loo sugaayay wax yar buu u baahan yahay ah, shareecadu aad bay ugu dadaashaa inaan la helin ilmo nasab la'aana ah, oo ilmaha nasab inuu yeesho abtir yeeshooo meel ku tirsanyo reer kasoo soo jeedaal rabaa taasaa shareecadu ku dadaalaysa waalmilku iyo milkiga almutlaqu ee sii daysanee wax ka hor imaanaya jira waa lahaanshaha milkiga mutlaqa waxaa laga wadaa nin inuu yidhaahdo shaygan anaa iskale cid ku haysatana ayna jirin ah, ah, waxaan milkigan waa milki mutlaqa oo aan muqayad ahayn oon cidiid ka doodsanayn oon lagu haysanin war dhulkaas dhulkaa meeshaa ku yaalla hebel baale soo ma a ah, see ku ogaatay waan maqlay wey dadkaa sheegayaan maqlayoo waa loo aqoon jiray weligaan aan maqli jirnay hebel inuun dhulkaa leeyahay marka waa loo qiri waa loo aqbalilaana wax way samaac maqalkaasuu ku markhaati furaya ayib wtarjamatu iyo turjumaankii turjumiddii ayib turjumidda waxaa laga wadaa bimacnaa dadkii is ee maxkamadda joogay iyo markhaatiyadii markhaati furayey hadalkoodii ayuu turjumaya yuu caddaynaya ayib isaguna indhoolku maxkamaddu joogaa maxkamaddu joogaa dacwaduu dhegaysanaya marka wixii lagu doodayey ee labada nin esaysta ku doodayeen iyo dadkii markhaatiyadaha ah warkay sheegayeen buu maqlay oo dhegtiisa ku maqlay markaasuu hadhow maxkamaddii ka caddeeyey mar labaad haddii loo baahday ayuu sidii u sheegay oo turjumay turjumadu waa macnihii inuu caddeeyo hadalka markaasi waa la markhaatigiisa waa la qabanaya ayib waa indhoolkii waay leanna markaasi maqal unbay u baahan tahay arag uma baahan hadal uu maqlay buu markhaatigiisa furaya uma baahna aragba uma baahna marka iyo wamaa shaygii shahida uu markhaati furay qabla alcamaa indhala'aanta ka hor yaa intuusan indhabeelin arrintii uu goobjoogu ahaa shahaadadeedana uu xambaaray markuu indhabeelo kadib wuu furi karaa markhaatigeeda soo ma saasaa laga wadaa wamaa shahida bihi wixii uu markhaati furo qabla alcamaa yani wuxuu xambaaraa laga wadaa markhaatiga uu xambaaro qabla alcamaa indhabeeridda kahor wa cala almadbuuti iyo kii la qabtay kii la koobayee la qabtay shaygii la koobayee la qabtay ayib waxa wuxuu ka wadaa nin baa u imaanaya ama ruux baa u imaanaya ninkii indhoolka ah markaasuu dhegta hadal u saaraya hadal buu u leeyahay ama iqraara ama talaaqa iyo wixii la mida ah. ah, wuxuu leeyahay hebel ninkii hebel ahaa ee reerkiisi wuu furay ninkii hebel ahaa dembigii wuu qirtay xoolihii wuu qirtay dhegtuu ugu sheegay markii dhegta loogu sheegay buu qabtay marka markuu qabtay buu qaadiga la aaday iyo maxkamadda meeshii buu ka furay marka wuxuu yidhi nin baa hebel la yidhaahdo markhamadii buu ka faray ogow nin hebel la yidhaahdo baa ii yimidoo wuxuu dhegta ii saaray arrinkaa iyo arrinkaa warkiisa markaa waa la qaban soo ma waxaa laga wadaa madbuut baa la yidhaahdaayo waa wixii inta loo sheegayoo dhegta loo saaray uu qabtay marka wixii uu qabtay siduu ahaa inuu u sheego waa la qabanaya warkiisa waalmadbuut walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu shahaadatu jaarin mid soo jiiday ama soo jiidaya markhaati furkiisa linafsihi naftiisa u soo jiidaya nafcan nafci usoo jiidaya walaa daaficin iyo mid ka reebaya canhaa naftiisa dararan dhibka ka reebahaya labadaa markhaatigooda la qaban maayo hadduu markhaati furka isagu ku danaysanayo wuxuun danaa ku qabo manfaca ka soo gelayso ama dhib haysta markhaati furka uu isaga reebayo markhaati furkiisa la qaban maayo lanna leesh maxay tahay lianna shubaxa ku jirto danaysi baa meesha soo galay soo ma ama dhib haystuu isagu isaga riixayaa ama dheef buu ku raadinaya dheef baa ka soo gaadhaysa haddii warkiisa la qabto markhaatigiisa la qabto saa lagu xukumo waxbuu ka helayaa xaqaasuu wax ku yeelanaya maalan ama dhibbaaba isaga kaga fogaanaya haddii hadalkiisa wax lagu xukumo markaa warkiisa la qaban maayo raallihu baa laleeyahay ayb kitaabu lcitqi waa kitaabka u dambeeya inta badanna ayba culimmadu ugu dambeeyaan kisaan kutubta fiqiga ee wuxuu ku saabsan yahay addoommada addoommaduu ku saabsan yahay masaladan addoonsiga waa masalo islaamka ka horraysay islaamka ka hor baa lays addoonsan jiray weliba addoonsi jidadka uu ku imaanaya aan xadidnayn markay diinta islaamku timid mas'aladii addoonsiga aadamaha dhex mari jiray bay horta xadaysay waxay ku xadaysay sababta keliya addoonsi ku imaan karo waa jihaad sharci ah waagii hore siyaabo badan baa laisku addoonsan jiray ninba ninku ka xoog badanya waa iska addoonsan jiray reerba reerkay ka xoog badanya waa iska addoonsan jiray ruuxa inta la dafoo layska kaxaystaa meel lagu addoonsan jiray wixii o dhan shareecadu way soo xidhay waxaa la yidhi wixii dagaal ku yimaada oo dagaal lagu qabsado unbaa horta sidiisaba addoonnimadu jidkaa basay ku imaan kartaa o marka labaadna shareecadu waxay dadaal badan u gashay dadkii addoonnimada galay in la xoreeyo addoonnimada laga saaro somaydana ya kafaaro kasta inta badan waxaa ku jirta taxriiru raqaba waxaa la rabaa in dadka la xoreeyo addoonnimada ka baxaan xorriyaddooda loo soo celiyo taana dariiq badan bay shareecadu u jidaysay sidaas daraaddeed dadku inay addoonnimada ku sii jiraan maqsad weynoo maqaasida shareecada ma shariica mutashawifa shareecadu waxay u hanqaltaagaysaa in dadka addoommadii addoonnimada ka baxaan laakiin dariiqay kaga baxaan bay u samaysay wayasixu waxaa asaxaya alcidqu xorayn xorayntii addoommada la xoraynayni wuu asaxayaa min kulli maalikin nin kasta oo leh yacni eh, addoonta leh addoonka la xoraynaya ama addoonta leh kaasoo jaa'izi tasarufi tasarufkiisuna uu bannaan yahay fii milkihi milkigiisa inuu ku tasarufo horta waa inaad addoonta leedahay waana in tasaru milkigaaga aad ku tasarufi karto yaa waayo ciddaan milkigiisa ku tasarufi karin ya ma cid waxaa jirta waxa isagu uu leeyahay aan ku tasarufi karin ya sominaa soo marin ah, saas safiiha iyo ilmaha yarkaa iyo maxjuuru calayga la xajriye iyo soo maahayn ha marka waa inuu jaa'isu tasarruf yahay hadduuna jaa'isun tasarruf ahayn wax ma xorayn karo laanna waaba loo diiday wayaqucu wuxuu dhacayaa xorayntii way dhacaysaa bisariixi alcitqi xoraynta kelimaadkeeda cad sidii aan ku soo marnoo kale ayaa hadalka addoonka lagu xoraynayo baa wuxuu u qaybsamaa kinaaye iyo sariix hadalka sariixa ah waa hadal aan macno kala qaadan karin xorayn mooye hadalka kinaayaduna waa hadal xoraynna laga fahmi karo macno kalena laga fahmi karo taasuu kala qaadaya marka bisariixi lcidqi buu ku asaxaya xorayn cad hadal cad oo xorayn oon macno kale soo geli karaynin wuu ku asaxayaa inuu yidhaahdaba maalan anta xorun xor baa tahay ama anta catiiqun aw actaqtuka waa kelimaad sariixa niye uma baahna kuwaas hadduuba afkiisa ka soo saaro khalaas waa xoroobaya wlkinaayati wa bilkinaayati kinaayadana waa ku asaxaya hadal macno kale xambaari kara maca niyati laakiin niyo la jirankeeda hadalku hadduu uu addoonka ku xoraynayo isticmaalayo hadday macno kale ay yeelan karto marka waa niyadiisaa la qabanaya maxaad ula jeeday haddii xorayn baan ula jeeday xorayn bay noqonaysa sooma saa kusoo marin ya alaaqa iyo waan soo marnay saasoo kale mana ayb maala inuu yidhaahdo kalaa ka mid a ah, oo uu ku yidhaahdo addoonkiisa laa sulطaana lii calayka oo kaleeto wax awooda korkaaga kuma lihi waxaad ka wadaa inaad i xoraysay ha niyadaasaan ka wada khalaas wuu xoroobay laa sulطaana lii calayka awood korkaaga kuma lihi haddaad macno kale ku fasirana oo sidaasaan ula jeeda dhahayna ma ayib lanna waa muxuu ahay maalan inuu yidhaahdo laa khidmata lii calayka wax adeega korkaaga kuma lihi inaad ii adeegto korkaaga kuma lihi waa hadal muxtamil oo macno kale xambaarsan karaya ayib waan ku sii daayay inuu yidhahdo o kaleeto saa'iba ah, wahaakada waidaa goortii actaqa uu xoreeyo bacda cabdin bacda cabdin addoon qaarkii hadduu xoreeyo cataqa wuu xoroobayaa calayhi korkiisu ku xoroobayaa jamiicuhu addoonka dhammaantii addoonkiibuu wuxuu yidhi addoonkiisii adiga nis baad xor tahay buui ama saddex meelood meel adiga ka mid aan xoreeyey dhammaantii waa wada xoroobaya sababtu maxay tahay shareecaduna in wax la xoreeyay ku dadaalaysaa ninkani marba hadduu haafhaaf iyo soo galay waa loo dhammaystiri soo maa iriddiiba hadduu soo istaagay waa laysraacin waa midda labaadee addoonka addoonnimadiisu ma qaybsanto soo maa juz ma qaybsamayo waa wada xoroobaya marka cataqa wuu xoroobayaa calayhi korkiisuu ku xoroobayaa jamiicuhu dhammaantii wain actaqa hadduu xoreeyo shirkan saami oo lahu isaga u sugnaaday fii cabdin addoonna ugu sugnaaday addoon ay dad kale isla leeyihiin ayuu saamigiisii xoreeyey wa huwa isaguna munsirun uu yahay nin hanti leh oo haniya uu yahay saraa markaa waa gudbayaa alcidqu xorayntii ilaa baaqiihi addoonka intiisii kaloo dhan bay u gudbaysaa wa kaana waxaan ahaaday calayhi korkiisa waxaa ahaanaya qiimatu nasiibi shariikihi ninkii wax la lahaa qaybtiisii qaybtaa qiimaheedana waa lagu yeelanaya sooma maanaa wax wey tii horay ku yar dhowda tani wax weeyaan addoonkan waa laisla leeyahay adiga nin buu idinka dhexeeya markaasaa waxaad tidhi qaybtaydii waan xoreeyey ma qaybtaada basay ku ekaanaysaa maya xorayntu intii kalena waa wada gaadhaysaa addoonkii wada xorow oo ninkan qaybtiisii aad ku tasarufteed xoraysayna ya qaybtiisii qiimaha ay suuqa ku leedahay baad u celinaysaa addoonkana marka ayaa xoreeyey ya isagaa xoreeyey markaa saama walaha addoonka isagaa yeelanaya ninkanna saamigiisii baa loo qiimaynaya qiimihii baa la siinaya marka ayib wain actaqa hadduu xoreeyo shariikan oo lahu isaga u sugnaaday fii cabdin addoonna ugu sugnaaday wa huwa isaga oo muusirun mid waxaysta ah saraa wuu gudbayaa wey alcidqu xorayntii ilaa baaqiihi addoonka intiisii kale oo ninka kale qaybtiisii abuu ah u gudbayaa wa kaana waxaan ahaadee calayhi korkiisa waxaa ahaanaya qiimatu nasiibu shariikihi ninkii shirkada ay ahaayeen qaybtii addoonka ku lahaa qaybtaa qiimaheeda ayaa korkiisa oo laga rabaa waman malaka ruuxii milkiya waaxidan mid oo min waalidihi waalidkii ka mid aw mawluudihi ama caruurtiisa ka mida cataqa waa xoroobaya isaguna calayhi korkiisa ku xaroobaya calayhida haddaad aragto waa xoog buu kaga xoroobaya barya maaha yani waxa weeye middanna nin baa labadiisii waalid mid ka mida addoonnimo ku soo galay see ugu soo geli karaa waalidkii oo addoona buu soo iibsaday soo ma ama waalidkiibaa dagaal lagu soo qabsadayoo markaasuu addoon noqday haniimadii markii la qaybsadana isaguo kusoo hagaagay soo ma ama waalidkii oo addoonaa loo soo hibeeyey mar alla markuu hoostiisa soo gala iyo milkigiisa toos buu xoroobaya sababtu maxay tahay leanna ilmo waalidkii ma addoonsan karo markuu saa usoo galaba horuu ka xoroobaya wa kadalika caruurta aad dhashay waalid marka la leeyahay waxaa soo gelaya waalid oo dhan wixii ku dhalo o dhan baa soo gelaya hadday dumar yihiin iyo hadday rag yihiin wakadalika carruurta aad dhashayo waxay sii dhaleen addoonnimo markay kugu soo galaanba iyaguna horay ka xoroobaya leanna waalidku ilmihiisa ma addoonsan karo addoommo ma ahaanayaan horay ka xaroobayaan maana waman walaka ruuxii milkiya waaxidan mid oo min waalidihi waalidkii ka mida aw mawluudihi ama kuwuu dhalayba ka mida cataqa calayhi korkiisu ku xaroobaya kaa uu milkiyey faslun wlwalaau min xuquuq lati wuxuu meeshan ka hadlaya waxa la yidhahda walaa walaaga waxa la yidhahda marka addoonka aad xorayso oo uu xor noqdo calaaqo waxaa jirta addoonka iyo ciddii xoraysay weligeed ka dhaxaynaysa oo sida nasabkao kaleon go'aynin oon gadmaynin ninkaasi dadkaa xoreeyey buu ka tirsan yahoo sayidkii ninkii u ahaan jiray ee mawlihiisa ayuu ka tirsan yahay taasaa waxaa la yidhahdaa alwalaa baa la dhahaa waa calaaqadaa sayidka iyo addoonkiisa uu xoreeyey u dhaxaysa baa walaa la yidhahda walwalaau walahaasi min xuquuqi alcitqi xoraynta xuquuqda ka dhalatay kuyuu ka mid yahay xoraynta xuquuqdeeduu ka mid yahay bimacnaa wuxuu ka wadaa cidda xoraysay baa iska leh xaqa walah oo wuu laazimaya ciddii xoraysay baa iska leh wuxuuna ku yeelanayaa bimujarad alcidqi xorayn uu xoreeyey keliya intaasuu ku mudanaya ayib cid kale oo ka leexin kartana ma jirto hadduu yidhahdo xataa eh, iska tuuro oo yidhahdo war wax walaa igalama kaa dhaxaynaya meeshaad doonto la aad ma go'ayo hadduu cid uga tanaasulo yidhahdo war waan hebel hebel muxuu ahaayey warqaado addoonkan welihiis ma uga tanaasuli karo idaa adugu nasa miyaa la iibin karaa mase la wareejin karaa maya alwalaau luxmatun ka luxmati nasab waa sida calaaqada nasabka oo kale calaaqadaasi marka waxay ka dhalataa waxay ka mid tahay min xuquuqi alcitq xoraynta xuquuqdiisa ka mid tahay wa xukmuhu xukumkiisuna waxa weeye walaha xukumkiisu waa xukmu tacsiibi casabaynta xukumkeedii oo kale wey cinda cadamihi markii casabaynta la waayo kitaabkii dhaxalka markaynu soo marnay soo casabooyin maynaan soo marin casaba markay meesha ka baxdo waxaa meesha imaanayaynu nidhi muctiqii sayidkii addoonka xoreeyey oo markaa addoonka ninkan addoonka horey ugu ahaan jiray ee hadda muxuu ahay xorta ah haddii cid isaga uga sokaysan la waayo oo rag ah asagaa ku dhaxlaya casabanimo asagu hadduu meesha ka baxana casabadiisay aadaysaa marka soo ma waa sidii nasabkaoo kale sayidkii horay u xoreeyey casabadiisa iyo caruurtiisa iyo waalidkii iyo walaalihii xaggay aadaysaa marka ayib wa xukmuhu xukmu ltacsiib casabaynta xukumkeeda wey cinda cadamihi cadami tacsiib ila intay casaba joogto ya ma yimaado xagga dhaxalka marka la yidhaahdo ma imaanayo waluhu ma imaanayo dhaxalka keliya maaha yani xuquuq badan baa imaanaysa dhaxalkaas wilaayatu taswiij oo kale ah, yaa guurinaya ya markii la waayo wax qaraabo uga sokeeya muctiqii xoreeyey baa guurinaya isagaa weli u noqonaya soo ma waa la mid diyada maalan qaadideedoo kale ama diyadiisii haddii la dilo mudaalabaynteediiyo raadsigoodoo kale wax qaraabo uga sokayso haddii la waayo muctiqi baa u imaanaya isagaa soo fadhiisanaya wayantail wuu wareegayaa alwalaau calaaqadii noocaa ahaydee walaha ahayd way wareegaysaa canilmuctiqi kii xoreeyey bay ka wareegi ila dukuuri bay u wareeri kuwa labta ah oo min casabatihi casabadiisa ka mid ayb hadduu dhinto waay hadduu dhinto ninkii walaha lahaa ee addoonkan xoreeyey ee xaqan iska lahaa hadduu dhinto xaqii markaa wuxuu u wareegayaa casabadiisii buu wareegaya caruurtiisa waa aabbihii halkaasuu wareegaya marka wa tartiibu alcasabaati casabada tartiibinteeduna fi lwalaa'i walaha dhexdiisa ka tartiibihim casabada tartiibintoodii buu la mid yahay fi irti dhaxalka dhexdiisa haddaad tidhaahdo casabada ku timaada walaha say u kala horeeyaan see loo kala hormarinaya waxaad u kala hormarinaysaa casabadii dhaxalka ku imaanaysay say u kala horraysay baad u kala hormarnaysa yaa u horreeyey haddaad xusuusataan ya ibni baa u horreeyey soo ma ibniga iyo wixii wiilashu sii dhaleen halkaa marka laga yimaado aabba iyo awow soo ma markii laga tago walaalo walaaluhu waxay dhaleen adeer tartiibkii uun dhaxalka nasabka aada ku tartiibinaysa casabadan muxuu ahay dhaxalka ayaa casabada walahana loo tartiibinaya oo yaa horeynaya marka muctiqa xoreeyey caruurtiisaa soo hormaraysa haddii iyagii la waayo awowgii baa awowgiibaa aadahaya korbay aaday aabbihi awowgi haddii la waayo walaalihii saasaa loo tartiibin wa tartiibu lcasabaati casabada uu tartiibinteeda filwalaai walaha dhexdiisa ka tartiibihim waxay la mid tahay tartiibintoodoo kale filirti dhaxalka dhexdiisa la tartiibiy sida laysugu xijiyey ayay halkan laysugu xijiys walaa yajuusu ma bannaana baycuul walaha iibintiisu ma bannaana walaa hibatuhu iyo bixintiisa toona xaqaasi xoreeyaha iyo la xoreeyaha dhex maraya walaha lamana gadi karo lamana hibayn karo ninku ma gadi karo waxuu kuma bedelan karo mana hibayn karo cid ma siin karo waa sida nasaboo kale soo maa hadduu dhintana toos bay markaa u wareegayaan faslun waman qaala ruuxii yidhaahda licabdii addoonkiisa ku yidhaahda idaa mittu haddaan dhinto fa anta adugu xurun xor baa tahay fa huwa kaasi mudabbarun addoonkaasi mudabbarun waa mid gadaal laga xoreeyey halkan wuxuu ka gudagalay addoommadu waa noocyo axkaam kala gedisanna way yeelan noocyadoodii binoo gudagalay marka waman qaala ruuxuu yidhahda licabdii addoonkiisa idaa midtu markaan dhinto fa anta xurun xor baa tahay fa huwa addoonkaasi mudabbar baa la yidhaahdaayo waa addoon gadaal laga xoreeyey yactiqu waa xoroobayaa bacda wafaatihi ya sayidkiisa dhimashadiisa kadib buu xoroobayaa min uluihi ulukii uu lahaan jiray inuu dardaarmo ayuu ka xoroobaya addoommada noocaas mudabar baa laydhaha mudabarku waxa weeyaan sayidkiisibaa wuxuu ku leeyahay markaan dhintaad xor tahay ya waa dardaaran markaa soo ma saas daraaddeed axkaamtii dardaaranku qaadanaya mar alla markuu sayidku dhinto horta waa xoroobaya ayib xorayntiisa xooluu ahaaye xaggee lagu xisaabinaya ulukii uu xaqa ulahay uu dardaarmi karay baa lagu xisaabinaya oo maalan ninkan hadduusan xoolo kaleba ka tegin addoonka ma suka tegin wuxuuna yidhi markaan dhintaad xor tahay ma xoroobayaa markaa ya xoolo kalaba ma lehe ya uluayn haddii la xoolo kale hadday jiri lahaayeen xoolaha kale marka la qiibiyana isagu ulu u dhigmi lahaa markaasuu xoroobi lahaa laakiin hadday xoolihiiba isaga keliya yihiin see buu ku xoroobi ulu markaasi isaga haddii saddex loo qaybiya meel ka muynu xaqu lahaa inuu dardaarmo asagiina wax qaybsamaya maaha saas daraaddeed ma xoroobayo wixii uu dardaarmi karay xooluhuu dardaarmi karae uluka ahayd unbuu ka xoroobi karaa hadduu ka yaryahay ulukii ama ulukii isagu dhan yahay markaa unbuu xoroobi karaa halkaasaa laga xisaabinaya macnaa ayb wayajuusu waxaa bannaan lahu isaga waxaa u bannaan sayidka an yabiicahu addoonkaa uu dib ka xoreeyey uu geeridiisa ku xidhay inuu iibiyaa u bannaan fii xaali xayaatihi noloshiisa intuu noolyahay inta aad nooshahay somaada dhin markaan dhintaad xor tahay intaad weli nooshahay waad iibin kartaa wayabtulu markaa waxaa buraya tadbiiruhu gadaalka xorayntii baa markaa buraysa ilan gadaalka xorayntu goormuu xoroobi lahaa markuu dhinto soo maa isagoo milkigiisa ku jira hadduu dhintuu xoroobi laha intuusan dhimannin ku tasarufay oo nin kalea milkigiisiibuu galay ma xoroobaya marka soo ma yaani gadaalka xorayntii way buraysaaba meeshaasay ku baxaysa mar haddii milkigiisu meel kale ku wareegay ayb wa xukmu lmudabbar midka gadaal laga xoreeyey xukumkiisu fii xaali xayaati sayidi sayidka markuu nool yahay xukumkiisu waa xukmu lcabdi addoonka xukumkiisii oo kale alqinni ee addoonnimadiisu dhammaystirnayd alqinniga waa addoonka buuxa wa soo lama dhihin markaan dhintaad xor tahay ayib inta sayidku uusan dhibaninoo nool yahay ma xor baa mise waa addoon waa addoon soo ma addoonnimadiisu ma haaf baa mise way buuxdaa waa addoonnimo buuxda keliya xorayntiisu wuxuu ku xidhay haddaan dhinto oo ilaa waktigaa milkigayga aad ku soo gaadho markaas way macna ayb marka sayidku intuu nool yahay xukumkiisu waa xukmu lcabdi alqinni addoonka addoonnimadiisu dhammaystiran tahay buu xukumkiisu qaadanaya wuu ku tasarufi wuu adeegsan wuu iibsan wahaakada faslun wlkitaabatu heshiiskii addoonka in lala heshiiyo mustaxabatun waa mid la suneeyey kitaabada waxaa laga wadaa sayidka wuxuu samayn karaa inuu yidhaahdo addoonkiisa ku yidhaahdo haddaad xoolo intaa leeg ii keento xor baa tahay addoonkani marka waa shaqaynaya waa xamaalaya wixii buu iska soo bixin rabaa markuu gudana xor buu noqonaya addoonkaa heshiiskaa lala galay baa la laydhaha mukaatab mukaatab waa kan qur-aanku sheegay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waa ka qur-aanku yidhi yacanii heshiis la galo oo wixii markay idiin keenaanna xoreeya marka walkitaabatu heshiiskaas in addoonka lagula heshiiyo inuu soo shaqeeyo kadibna saa ku xoroobo mustaxabun waa mid la sunneeyey sababtu maxay tahay addoommada in la xoreeyaa yaa shareecadu rabtaa soo maa idaa goortii sa'alahaa uu weydiisto kitaabada alcabdu addoonku hadduu weydiisto hadduu heshiiska noocaasi addoonku ka codsado sayidkiisa inuu ka yeelo waa sunno oo wa kaana haddana uu ahaaday addoonkaasi ma'muunan mid la aaminay muktasiban oo shaqaysan kara waana inuu aamin yahay waana inuu nin shaqaysan kara yahay ee markaa wixii iska bixin kara soo ma waa midta qur-aanku yidhi in calimtum fiihim khayran ah, haddaad khayr ku ogtihiin waa ayib wala tasixu ma asaxayso kitaabadii iyo heshiiska noocaasee addoonka uu la gelaya ilaa bimaalin xoolo mooye macluumin oo la og yahay xoolo labadoodu ay isla ogyihiin unbay ku asixi kartaa intaa ii keen oo cad waa inuu yahay meeshaa hadday jahaalo gasho oo wuxuu caddayn kitaabadu ma asaxayso ayib oo wayakuunu wuxuu ahaanayaa maalkaasi mu'ajalan buu ahaanayaa mid la dibdhigay ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo macluumin oo la yaqaano dabcan addoonku markaa xoolo ma haysto heshiiska lala gelayo soo ma wakhti baa loo qabsanayaa marka wuxuu leeyahay intaasoo bilood iigu keen xoolaha intaa leeg aqaluhu inta ugu yaree loo qaban karo muddada ugu yaree lagu qaban karana najmaani waa laba goor bixintood waay najmiga waxaa la yidhahdaa waa qisiga hal mar wixii la bixiyaba najmi baa la dhahaa ah, nujuumtu bimacnaa aqsaad waay waxa ugu yar ee uu u qaybin karo addoonkan wuxuu ka rabo waxa weeyaan waa laba goor inuu xoolihii ka qaato mar intaa ii keen wakhti hebelna intaa ii keen baa u yar wixii ka badan saddex goor hadduu ka dhigo afar goor hadduu ka dhigana way kasii sii fiicanta aqaluhu najmaan waa inuu laba goor ugu qaybiya ugu yar wa hiya iyadu min jihati sayidi mukaakaat kitaabadii waay kitaabadani heshiiskan la wadagalay ee addoonku xoolo ku raadinayo uu ku xoroobi lahaa sayidkuma ka bixi karaa may addoonkuse heshiiska ku jira wax raadinaya wuu ka bixi karaa oo addoonnimadii war raalli ku noqon kara war shaqayn kara waxna soo waayay addoonkayga iska ahaana wuu heli karaa isagu laakiin sayidku heshiisku gala isagu kama bixi karo wahiya iyadu buu yidhi hiya kitaabadii min jihati sayidi sayidka xaggiisa laazimatun waa mid laasimtay waa dhanka sayidka kama bixi karo kama noqon karo waa laazim wa min jihati almukaatabi addoonkan heshiiska lala galay dhankiisana jaa'izatun waa mid bannaanoo wuu ka bixi karaa hadduy ku adkaato ama laba qumanaataba intuu ka baxuu addoonnimadiisa iska haysan karaa falahu waxaa u sugnaaday wuu sii caddeeyey faskhuha inuu ka baxo oo uu fasakho kitaabadaasi mataa shaaa markuu doono mar alla markuu doono inuu yidhaahdo kuma jiro wuu heli karaa walilmukaatabi ninka heshiiska lala galay addoonka heshiiskaa ku jira waxaa u sugnaado xaqu u leeyahay altasarufu inuu ku tasarufo fii maa fii yadihi waxa gacantiisa ku jira oo minal maali xoola ah addoonka addoonnimadiisu buuxdo ee aan heshiiska noocaana laga gelin lala gelin xoolaha gacantiisa ku jira kuma tasarufi karo xoolahan sayidkaa ku tasarufaya laakiin hadduu yahay kan heshiiska lala galee shaqada ku maqane iska gudaya wixii lagula heshiiyey maadaama uu shaqaysanayo wuxuu helo wuu ku tasarufi karaa soo ma wuxuu helo sayidku qaar siin qaar wuu ku tasarufi qaar meel buu dhigan isagaa maamulanaya macnaha xaq buu leeyay garo oo adiga nooc waxaa ku jira awooddii xornimo oo kaluu wax ka haystaa soo ma adooddii xornimo wax ka haystaa waxbuu milkin xoolihiisana waa ku tasarufi karaa wayajibu waxaa waajib ku ah cala sayidi sayidka korkiisa waxaa waajib ku ah an yadaca inuu ka dejiyo canhu xaggiisa min maali lkitaabati xoolaha heshiiska xaggooda maa yastaciinu wuxuu u kaalmaysto bihi isaga calaa nujuumi alkitaabati heshiiska qaybihiisa wakhtiyada wakhtiyada wuxuu bixinhayo waxa u kaalmaysto waa inuu ka dhaafo ya calaa adaa'ihaa maa yastaciinu bihi waxuu u kaalmaysto calaa adaa'i nujuumi alkitaabati heshiiskan qaybqaybta ah iyo xoolahan qaybqaybtee laga rabo gudiddooda wuxuu u kaalmaysto waa inuu ka dejiyo muxuu ka wadaa ninkani sooma shaqaynayo wax ma soo uruurinayo sayidku waa inuusan ku adkaynine bixintaa uu bixinayo isagana waa inuu wax ka dhaadhaafo wax kacafintaasoo uu u kaalmaysan karo inuusan ku fashilmin gududa bixinta suusan ugu fashilmin waxa ka cafiyo soo ma ayib waa kan qur-aanka ilahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala ee lagu sheegay walaa yactiqu wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum ilaahay xoolihiisa uu idin siiyey nimankaa xoroobi raba ee shaqaysanaya wax ka siiya iyaga saasaa loo amray kan wax ka rabana dadkaa la amray buu ka mid yahay waa inuu wax ka dhaafo u fududeeyo saas way wayajibu waxaa waajib waajibka cala sayidi sayidka korkiisa waxa waajibka an yadaca inuu ka dhaafo oo ka dejiyo min maali lkitaabati xoolaha heshiiska xaaluu ka mid yahay maa yastaciinu wuxuu u kaalmaysto bihi isaga cala adaai nujuumi lkitaabati heshiiska qaybqaybtiisa gudiddiisa korkeeda wuxuu u kaalmaysto waa inuu ka dhaafo oo ka dejiyo walaa yactiqu mana xoroobayo ila biada'i jamiici almaal xoolaha laga rabo oo dhan inuu wada gudo mooye ma xoroobayo maxaa laga wadaa intuu shaqada ku jiray xoolaha godaya ilaa uu dhammaystiro xornimo buuxda ma qaadanayo intay qaybi ku laaban tahay weli waa addoon markuu qaybta ugu dambeeya iska bixiyo markaasuu xornimo buuxda qaadanaya faslun waidaa goortii asaaba uu asiibo asayidu sayidkii amatahu addoontiisa halkan wuxuu ka gudagelayaa waa meeshii ugu dambaysay kitaabkee addoommada la leeyahay sayidka iska leh wuu xaasaystaa waxaa loo ogol yahay inuu xaas ahaan u isticmaalo marna iyadoo addoonoo nin leeyahay baa nin kale loo guurinaya carruur bay dhali carruurtay dhashay see loogu talinaa horta ma addoommaa caruurtii ma xorba yaa iskale yaa baabkaasuu ka hadlay yaa axkaamtan addoonsi addoommada ku saabsan waa axkoom kutubta ku qoran laakiin hadda saan sheegnayba fahamkeedu waaba iska yara adag yahayo hadda way jireen soo ma way jireen laakiin waxa weeyaan ilaa taqriiban meelo yaryar mooye taqriiban muxuu ahay addoonsigii iyo qaabkiisii iyo waa baaba'ay inuu baabao dadka muxuu ahay axkaamta waa axkaam jirta waana axkaam lagu dhaqmayo markii la arko laakiin haddana laazima shareecada saan sheegnayba inay dadku addoommo sii hadaan laazima dowladdaa xorayn sekadaa laga xorayn kafaaraadkaa laga xorayn ninkii haystaybaa inuu xoreeyo lagula dadaali oo waxaa la leeyahayba ninkii ruux xoreeya addoona xoreeya ya xubin kastoo xubnihiisa ka mida kan xoreeyey xubnihiisaa naar lagaga xoraynaya ya madaxaaga waxaa naar lagaga xoraynaya madaxiisa gacantaada gacantiisa lugtaada lugtiisa ilahay halkaasaa la gaadhsa saas ayb waidaa goortii asaaba uu asiibo asayidu sayidku amatahu addoontiisa uu asiibo u galmoodo oo fa wadacad ay dejiso ay dhigtoy umusho waay maa tabayana wax uu caddaaday fiihi dhexdiisa shay-un wuxuun oo min khalqi aadamiyin aadami abuurkii ah ayib wuxuun aadami abuurkiile bay dhashay xataa ilma aan dhammaystirnin baa ha noqdo saas wey shay-un abuur aadami leh bay dhashay markuu u galmooday kadib maxaa dhahay marka xaruma marka waxaa xaaraam ka ah calayhi korkiisa baycuhaa iibinteeda wa rahnuhaa iyo inuu rahan ka dhigo cudhaar ka dhigo wa hibatuhaa iyo bixinteeduba xaaraan buu ka yahay ya way cuslaatay ilan ilmay dhashay mugta marba hadday ilmo dhashay meel adag bay salka saartay marka sayidkan waxaa la leeyahay waad haysan kartaa xaasaan waad u isticmaali kartaa waad adeegsan kartaa laakiin ma iibin kartid mana bixin karays hoostaada unbay joogi meel baa lagu wadaa ay ku xoroobi doonto ayib marka uu ku leeyahay maa tabayana fiihi shayun min khalqi aadamiyin wuxuu ka saarayaa waxa islaantu ay dhashay addoonta ka soo dhacay hadduusan abuur bini aadam u ekayn ya marka umulwalad ma noqonayso axkaamtan ma qaadanayso maalan xinjir baa ka soo dhacay cadiroo hiliboon aadaminimo u samaysmin baa ka soo dhacay markaasi waxa weeyaan ma ma qaadanaysa xukumka umulwaladka wa jaaza waxaa bannaan lahu isaga waxaa u bannaan altasarufu inuu ku tasarufo fiiha dhexdeed ma iibin karo mana bixin karo sooma dhihin laakiin wuu ku tasarufi karaa muxuu ku tasarufi karaa bilistikhdaami adeegsi inuu shaqaalaysto u adeegto walwaط'i iyo galmo a inuu xaas ahaan u isticmaalo waidaa goortii maata uu dhinto asayidu sayidku dhintana cataqad way xoroobaysaa min ra'sa maalihi xoolihiisiioo isku jira bay ka xoroobaysaa kii hore muxuu ahaa min uluihi soo ma ahayn tani waa maalkii xoolihii oo isku jira horta iyadoo la xoraynaya wixii soo hadhay baa warkaa waxay baxaysaa dayn laga bixin oo dardaaran laga gudi oo la dhaxli laakiin iyadu markaaba bannaankay ku dhici ya fahanoo marka la yidhahdo uludkiisiibuu ka xoroobayaa waxaa la fiirinayaa uludkan iyo ninkani maysu dhigmaan mise uludkii wuu ka badan yahay wuu baxsan lahaa kaasi marka waa way adagta inuu adkaadaa dhici karta tani laakiin raasamaalkiisuu ka xoroobayaa marka la yidhaahdo mar alla markuu dhintaba ama xoolaha ka taga ama yuusan ka tegin ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen iyadu toos bay u oroobaysaa w man ayb min ra'si maalihi qabla duyuuni daymaha ka hor walwasaaya iyo dardaarannada ka hor intaan dardaaranna la bixinin daynna la gudin horta iyadaa xoroobayso raasamaalkay ka baxaysaaba wa waladuhaa ilmaheeduna ilmaheeda oo min hayrihi isaga ka ahaatay isaga cid aan ka ahaatay ilmaha ay wadato oo min hayrihi sayidka cid aan ahayn ay u dhashayna bimansilatihaa iyada booskeedu kaleetu imaanaya booskeedoo kaleu joogaa bimacnaa addoontani carruur bay wadataa iyadoo caruur wadata ama nin kale nin kale u ilmo dhashay kadibna isagaa xaasaystay ninkii hore kala tagay ama way ka soo wareegtay isagaa xaas ka dhigtay isagii caruur bay u dhashay caruur kalena way leedahay iyadii waxaa nidhi mar alla markuu dhintay xoroobaysa soo maha caruurtii ay wadatayna ya bimansilatihaa sideedoo kale iyaguna noqonayaanoo iyaguna horay ka xoroobayaan ayib xataa caruurta hadduu nin xora dhalay nin xora hadduu ka dhalay waa addoommo uu soo socda addooni waxay dhashay waa addoon xataa sayidka sayidku xataa wuxuu ka dhalo addoon bay noqonaa leanna ilmuhu xagga xorriyadda iyo addoonnimada hooyuu ka raacaa hooyadii waxay tahay buu noqonaa waman asaaba ruuxii asiiba amata hayrihi addoon cid kale leedahay isaga cid aan ahayn addoontii addoon nin kale leeyahay buu asiibo u galmooday binikaaxin buu ugu galmooday guur loo guuriyey falwaladu ilmihii minhaa xaggeeda ka ahaaday mamluukun waa mid la leeyahay oo loo milkisiiyey lisayidihaa sayidkeeda ayuu mamluuk u yahay ya soo maalit addoontan sayidkana iska leh nin baa ka guursaday carruur buu ka dhaldhalay carruurtiyaa iska leh ya sayidka iskale oo ninkii odayga ahaayo wax tabcanhaya awe tabciisi xaggee ahay ah, ilmaha waa dhashay sax laakiin waxa weeyaan hooyadood bay raaceen somaynaa soo marin markaan guurka ka hadlaynay yaa addoon lama guursan karo ilaa bishartayn soo maaha maxay labada sharti ya ninkani waa inuu zina ka baqo midii xor tahaydna uu kari waayo soo saas maaya waa labada qur-aan ku xidhay marka intaad zinaysan lahayd zina waxaa dhaantay inaad caruur addoommaa dhashee middaa iska barakayso sooma weliba waxaa la yidhi inaad idinku xaaladdaa weliba inaad isilaalisaan baa ka fiican marka taasaa laga cararaya carruur aad dhashay inay adoomo addoonnimo galaan baa laga cararaya marka lagu leeyahy addoonaa guursan waman asaaba amatan amata gayrihi binikaaxin falwaladu minha ilmaha oo xaggeeda ka ahaaday mamluukun mid la mulkiyey wey lisaydiha loo mulkiyey wain asaabaha hadduu asiibo ninkaas kale addoonta bishubhatin hadduu shubha ku asiibo shubhada waxaa la yidhahdaa nikaax ma xaaskiisii unbuu mooday yaa markaasuu ka lugmeersadoo ka dulbooday markaasi nikaax ma jiro ya laakiin ismoodsiis buu ugu galmooday ayb maxaa dhacay marka fawaladuhu ilmihiisa fawaladuhu ilmihiisa oo minha xaggeeda ka ahaaday xurun markaa xor waay ah, markaa shubhadaasi addoon ku noqon maayo aabbihiibuu markaa noqonaya xor buu raacaya xor buu noqonaya markaa wa calayhi korkiisana waxaa ahay oo sayidkan islaantiisii shubhada ugu galmooday ilmahana u dhashay sayidkii xoolahan iska lahaa isagu muxuu leeyahay haddii ilmihii aad qaadato lu yidhaa xor weeyaanoo qaado isagii muxuu leeyay wa calayhi ninkan shubhada wax ugu galmooday korkiisa waxaa ahaaday qiimatuhu ilmaha qiimihiisa oo lisayidi sayidka u sugnaaday calayhi qiimatuhu lisayid macnaa waxaa laga wadaa ilmahan waxaa la qiimaynayaa inuu addoon yahay hadduu addoon ahaan lahaa maxaa lagu qiimayn lahaa baa la leeyahy ya waxaa lagu qiimayn lahaa konton kun kontonkiin kun sayidka ilmahaagana qaado soo maart qiimihiisii oo addoonnimo laga dhigayna sayidkuu siin ilmihiina xor buu noqonaya tamaam wain malaka hadduu milkiyo almata addoontii almuallaqati ee la furay bacda dalika markaa kadib lam tasir ma noqonayso umma waladin lahu isaga u noqon mayso bilwadci galmada ugu noqon mayso fi nikaaxi uu guurkii ugu galmoodo ayb macnaha wuxuu ka wadaa masale waxoogaa u baahan waaye sharax u baahan ninkii aynu nidhi addoontii buu guursaday sayidkeedii buu ka guursaday intay addoonta ahaydee xaaska u ahayd buu u galmooday way kala tageenoo wuu furay markuu furay kadib ayaa ama iib bay ku soo gashay ama hibay ku soo gashay isagii baa dib u helay laakiin markan dambe markii hore xaas ahaan bay u ahayd marka dambena waxay ku soo gashay addoon ahaan bay ku soo gashay galmadii hore ee intay addoonta ahayd ee xaaska ay u ahayd ay ugu galmooday umulwalad ma ku noqonaysa ya maya umulwalad markay noqonayso xaq u yeelanayso markaad dhimato inay xorowdo waa marka aad ugu galmooto milki addoonnimo ugu galmooto sidaas daraaddeed ninkani markuu u galmoonayee hore wuu qabayoo xaas bay u ahayde laakiin milki iyo addoon umaysan ahayn faano waxaa laga wadaa addoonta umulwaladka waa midda hadda kasoo soo ilmaha u dhashay sayidka soo ma ilmaha ay u dhashayna wuxuu siinayaa xaqa inay xorowdo markuu sayidku dhinto soo saas maaha taa umulwalad baa horta la dhahaa ayib ninkani wuu u galmooday iyadoon addoon u ahayn soo ma wuu guursaday markaa addoon umaha nin kale ay addoon u tahay wuxuu guurkiibuu ugu galmooday way kala tageenoo wuu furay gadaal buu ka yeeshay addoontii oy milkigiisa ka soo gashay soo ma ayib galmadii hore ee uu u galmooday umulwalad ma ku noqonaysaa maya sababtu maxay tahay sababtu markay galmadu dhacaysay addoon umaysan ahayn ma la fahmi waxaa la rabaa inta iyada markan dambe addoonnimada ku soo gashay galmada uu u galmoodo iyadoo addoon u ah markaasay umuumadeed noqon caruurna ku qaato laakiin ilmihii horay u dhashay intay addoonta ahayd iyo nikaaxii hore caruurtay ugu dhashay umulwalad ku noqon mayso saas man ayb marka inaad ka fahmi kartaan isku daya wain malaka hadduu hanto alamata addoontii buu hantay wuu yeeshay ama hibuu ku yeeshay ama wuu soo iibsaday addoontii almuallaqati ee la furay yaa furay isaga laftiisaa furay soo ma bacda dalika markaa kadib buu furay bacda dalika markaa kadib lam tasir ma noqonayso umma waladin ya umulwalad ma noqonayso lahu isaga uguma noqonayso bilwaci galmadii fi nikaaxi guurka ku dhacday galmadii guurka ku dhacday umulwalad ugu noqon mayso ayb wain asaabaha haa wa saarad waxay noqonaysaa umma waladin umulwalad bay noqoni lahu isaga ugu noqonaysaa bilwad'i galmada bishubhati shubhada ku dhacday cala axadi alqowlayni labada hadalee madhabka ku jira mid ka mida dhexdiisa masaladaasi waxa waaye soo hadda inama dhihin haddii uu ugu galmoodo shubha ugu galmoodo xaaskiisii moodo sidaana ugu galmoodo ilma ay sidaa ku qaato ilmuhu xor buu noqon soo maynaa dheh ayib galmadaasi shubhada ku dhacday umulwalad ma ku noqonaysaa hadduu gadaal ka milkiyo ya haa buu yidhi calaa axad alqowlayn saas way macanaa bimacnaa addoontiiu sayidkiisii sayidkeedii leeyahay iyo mooday xaaskiisii saan tilmaannayba gooshii reerkiisa iyadoo ku jiifta unbuu yimidoo wuuba iska barakeeyey soo ma markaa galmadani nikaaxna kuma dhicin laakiin waa shubha soo ma ilmay u qaaday ilmihii waa laga soo warramay galmadaa shubhadu markay dhacday kadib ayuu gadaal ka yeeshay addoontii soo ma ama beec buu ku yeeshay ama hibib ku yeeshay galmadii shubhadee markaa dhacday umulwalad ma ku noqonaysa haa buu yidhi calaa axad alqowlayn labada qowlee madhabka uu leeyahay mid ka mida marka la qabto umulwalad bay ku noqonaysa wabittaali sayidka dhimashadiisa isagiyo ku xoroobaysa qowlkaasi waa qowl daciifun fi lmadhab qowlkaasi waa qowl daciif fi lmadhab qowlka qawiga madhabka wax weeyaan inaynan shubhadana umulwalad ku noqonin maxaa yeelay sida saxdaa umulwalad waxay qaadanaysaa sayidkeeda milkige milkigeedu uu ku jira gacantiisa ee milkiyada leh iyadoo milkigaa ku jirta inuu ugu galmoodo ilmana ku dhasho markaasay noqon kartaa umulwalad shubhana kuma noqon karto nikaax milkiga ka horreeyeyna umulwalad ku noqon mayso iyo ilmasaa ku dhashay ayib calaa axad alqowlayn wallahu aclam kitaabkii intaasu ku egi sheekhii kitaabka iska lahaa ee aan ka soo warnay tarjumadiisa allah u naxariisto culimmadu intaasay xaq noogu leeyihiinoo marka kutubtooda laga faa'iidaysto ducay inoogu leeyihin soo ma marka ilahay u naxariisto qabrigana allah ugu nuuriyo innagana wixii inaga dhacay gafaf waa iska dhacayaanoo bini aadan baa laiska yahay ilaahay tabaaraka wa tacala inaga saamaxo allahana inugu anfaco kitaabkaa iyo wixii aynu ka faa'iidaysanay allah inugu anfaco intaasi ayuu kitaabku ku egyahay caawa oo ah taariikhdu saddexiyo tobankii bisha disembar sooma labadii kun iyo shan iyo tobanka bisha kalena ay tahay waa labadii rabiicul awal kun afar boqol iyo soddon iyo toddoba ayaan kitaabka khatimnay